alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaal man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih mutafaqan caleyh ictikaafka iyo qiyaam ramadaan baynu ku jireeye ictikaafka waxa la isku waafaqsan yahay inuu sunno yahay oo mashruucu yahay ramadaantana uu fadli badan yahay wakhtiyo kalena ictikaafku u dhici karo rasuulka alay slatu slam ictikaafkiisuna inuu noqon jiray fii ramadaan wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qaala wuxuu yihi man qaama qofka kaca ay lisalaati walcibaada watahajud ramadaana bisha ramadaan iimaanan liajli iimaani billah ilaahay ou rumaysanya awgeed iyo waxtisaaban dalaman liljri isagoo ajar doonaya gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii horeeyey min denbihi dembigiisa kamid ah, mutafaqun caleyh waa qiyaamu rabadaan buu xadiiskani daliiluyah fadliga laga helayo haddii labadaa shardi qofka laga helo iimaanan qof mumin ou yahay isla markaana itisa ixtisaab ay ka tahay in dembigiisii hore loo dhaafi doono ixtisaabku waxa wey markaa almuxtasib <clears throat> waa dalaban lihawaab cinda allahi oo ilaahay raalli ahaantiisa ku kalifaysaa iyo inuu ilaahay janno ka doonayo uma jeedo riyaa iyo ammaan iyo wax la mid ah hadduu waxyaalahaasi niyaddiisi soo galaan ixtisaabkii baa meesha ka baxaya cibaadaduna de ixtisaabkaasee marka horeba ku hagaagaysa iimaanna waxay tilmaamaysaa qofkiinu inuu waxaa ku baxay markaa meesha hadduu isleeyahay sidan dad badan ay sameeyaan in caadadaasuun dadku wa iska iska tukano uu la qabsaday naftiisuba la qabsatay ajar iyo waxba kuma doonayaba ramadaanta ajarkana heli maayo dembiga loo dhaafayana xadiisku waa caamo dee maa min dembihi markaa maxaa soo gudagelaya alkabair iyo asaqayn laakiin culimada intooda badan way qaydeen waxay ku qaydeen maa lam tuqsha alkabair xadiiskii tilmaamayay rabadaan ilaa rabadaan laga gaarho jumce ilaa jumce salaad ilaa salaad mukafiraat lima baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'iru haddii kabaairta laga dheeraado ayaa lagu dhaafaya marka waa saqaairtii mar haddii salaadii lagu dhaafi waayey salaadii la tukanayey mar haddii lagu dhaafi ee labada salaadood dhexdooda lagu dhaafayo dembiyadii yaryaraayey dee waxa weeya markaa towbad bay u baahayeen dembigaa weyn inuu ka toobad keeno si dhaba وعن cائشha رضي الله عنها qاaلت kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxua إida dakla الcashru tobanku markay soo galaan ay bmaعnaa alcashر الأkhيir tobanka u dambeeya min ramadaana bisha ramadaan ayaan ujeedaaye shadda wuu adkeysan jiray miزrahu guntigiisu adkeysan jiray وaxyaa wuu nooleyn jiray leylahu habeenkiisa wayqada uu toosin jiray ahlahu ehelkiisana uu toosin jiray ay lisala mutafaqu caleyh waxaa xadiiskani uu tilmaamaya fadlu lcamali fi lcashri alawaakhir min ramadaan tobanka dambe camalka la sameeyo in lasii kordhiyo iyo in lasii leblaabo waayo tobanka dambe sida axaadiista soo socota baynu ku arki doono waxaa aada looga rajo qabaa in inuu leylatulqadrigi ka kamid ahaado dabeedna markaa kaana yجtahidu fi اlcashri اlawaakhir ma laa yجtahidu fi gayrihi baa xadiiska ku jirtay rasuulku alay الslatu slaam inuu dadaal badan ku bixin jiray tobanka dambe si aanuu dadaal ugu bixinin waktiyada kale habeenada kale isagoo rasulku alay slat slam cibaadada iyo salaatuleilka aan marnaba ka tegi jirin haddana tobanka dambe axya leyl wuu nooleyn jiray tobankan dambe shadda mi'zarahu waa kinaaya can ibticaad min الnisa aw can الnisa ay culimada qaarkood yidha waa dumarku ka fogaan jiray wey waxaa kaloo looga sheegay marka waxa weeyaan ijtihaaduhu fi اlcibaada amba waxaa looga jeeda ijtihaadu fi اlcibaada markaa isma diidayaano dumarka iyo arrimahana uu ka durki jiray cibaadadana uu tafaruqi jirayoo ijtihaad badan buu ku samayn jiray oo culimada yidhi ijtihaad baa looga jeedaa waxaa dee ka eegeenun xagga macnaha ereyga oo carabtu waxay macruuf ahaa mada qof kasta abadad yaqaanaa markuu qofku doonayo hawl inuu qabto inuu guntiga geejisto o adkayso si aanu guntigaas uga dhicin hawshaa adag u qabanayo shadda mizarahu guntigiisoo adkayn jiray oo uu dadaal jiray waaxyaa laylahu rasuulka alay slat slam muu nooleyn jirin habeenkao dhan rabadaanta wakti aan ahayn tobankan dambe laakiin habeenkao dhan wuu nooleyn jiray alleyla kula laakiin wuu diiday dadka kale rasuulku u diiday qofku inuu habeenkii o dhan nooleeyo oo habeenkii wax ka mid ah qofki inuu seexdo waa muhiim ayuu yihi oo ay qad ahlowna khayrka iyaguna kala qeyb qaadanayeenoo lisala walcibaada ay digriga iyo cibaada markaa dee u toosin jiray waa xaasaskiisii marka camalka saalixa ahaa alxadiis daliil calaa fadli alcamal الsaalix fi hadihi alcashri alawaakhir tobankaa dambe iyo fadliga marka kaleba rasulka alay sla sl cibaadada wuu toosin jiray ehelkiisa laakiin waa si gaaraba rabadaantana wuu sii toosin jiray wa canha caaisha waxaa laga wariyay nabiya sala allahu alay slam kaana wuxaa yactakifu mid ictikaafa alcashra alawaakhira tobanka dambe ee mid rabadaana rabadaanta ka mid ah xataa tawafaahu llahu ilaa ilaahay uu ka oofsanayay ilaa uu dhimanayey uma dabeetana ictakafa waxaa ictikaafay aswaajuhu haweenkiisii min bacdiisa kadabadi mutafar caleyh markaa tobanka dambe inuu ictikaafna la iman jiray baa xadiiskani caddeeyey marka oo ictikaafkaasi uu waday sanado badan isla markaana aanu mansuukh ahaynoo sidii loogu camal falayo waayo xataa tawafaahu llah ay laysa mansukan markaa wey mid laga guuray maahe rasuulka aleyh salatu sala slaam isagoo sidii u wada ayuunbuu ku geeriyooday markaa dee xukunkaasi waa baaqi haddana inuu baaqi baaqiyana waxa sii caddeeyey xaasaskiisiiba iyaguna maadaama khayrkaa nebigu sameynaya alay slat slam mararkii hore laftigooda ay samayn jireen laakiin dee xilligan ay fursad gaara u heleen oo aanay wax kale ku mashquulsanayn ayay halkaa ictikaafkii khayrka kasii wadeen xadiisku markaa daliil wuxuu yahay mashruuciyat اlictikaaf fi lcashri alawaakhiri wa fadliha wa fadluha aw wa fadluhu fadliga uu leeyahay tobankaasi ee tobanka ictikaafkaasi waxaa kaloo laga qaadanayaa mashruuciyati ictikaafi الnisaa fi lmasjid inay dumarkuna masaajidka ictikaafi karaan haddii fitna iyo laga aami yahay waxaa laga qaadanaya khayrka qofku uu sameeyo ee uu bilaabo inaanu joojinin uu wado ilaa inta uu ka geeriyoonayo isla markaana cidda ku dayanaysa ee ehelkiisa hayna ay khayrka halkii kasii wadaan haddii matalan qofka lagu yaqaanay waalidkaa ah inuu sadaqada bixin jiray inuu wanaagka kale samayn jiray inay ubadkiisa iyo dadkiisuna ay halkii khayrkii kasii wadaan markay awoodi karaya arrintaa iyada anhaa caaisha waxaa laga wariyay radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu aha rasuulku idaa araada markuu doonaa yactakif fain cutikaafo sala lfajra subax ayuu tukan jiray uma dakala wuu geli jiray muctakafahu muctakafahu meeshuu ku ictikaafay muctakaf muctakafahu ay makaana ictikaafihi min almasjid halka uu ka ictikaafayo masaajidka oo cawi yar iyo wuxuu ku xidhan jiray tiirkaa ayaa uu markaa rasuulku aleyh isalaatu wasalaam uu geli jiray salaada subax marka xadiiskani daliil wuxuu yeysna goorta uu bilaabmayo ictikaafka gaar ahaan tobankaa dambe balse may caddaynin caaishiin salaada subax bay inoo sheegtay horta inuu ka bilaabmayo laakiin ma waxa weeyaan salaat subx في laylaة إحdى وعشhرين mise waa laylaة العشhرين haddii la dhaha waa koob iyo labaatanka macnaheed waxay ka dhigan tahay habeen baa ka dhiman ictikaafki soo maha ilan habeenkii koob iy labaatanaad mu ictikaafine maalin aroornimadeedunbuu bilaabay haddii la dhahdo waa cishriinkana waxay ka dhigan tahay maalinimadii koob iyo labaatanaad maalinimadii labaatanaad ayay ictikaafka sii bilaabi jiray markaa xadiis kale caddaynaya inuu leylata ixdaa wa cishriin habeenka koob iyo labaatanaad in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafka bilaabi jiray laakiin culimmadu waxay u badan yihin oo sunahana waxa weyan xagga dhamaystiran karaa adilada kalena ay caddaynaysaa in la bilaabo eh, bacda salaati almaqrib cinda quruubi shamsi leylata lixda wcishriin goorma habeenka koob iyo labaatanaad markuu dee saa usoo gala habeennimada salaada maqrib la tukado in qofka xilligaas waa xilliga u fadliga badan xilliga kale jaayiskiina maxaa yee nabigana ala sala slam laga haya marka qaarkood waa habeenka koob iyo labaatanaad aroornimadiisa marka waxa la isku waafajin karaana marka qaarkood rasuulka ala sala slam masaajka laakiin muctakaf meel yaroo dee gaaraba samaysan jiray marka waa laga qaaday qofku inuu masaajidka hadday u suurtagelayso meel gaara inuu ka samayso oo uu wax ka dhisto ama maro yaro iyo ku xidho si uu mashquulka uga baxo uu khayrkan halkaa ugu jiro ujeeddada ictikaafka laga leeyahayna dee waxa weeyaan waxaa ka mid a tobankan dambe gaar ahaan waxaa la raadinaya iltimaas leylat اlqadr faltamisuuha min min alcashri اlawaakhir oo fi lcasr aw akhir waa la raadinayaa habeenkaas madda qofku markaa ictikaafsan yahayna rajada uu ka qaba inuu waafaqo way fara aad iyo aad ba u fara badantah wa canhaa caaisha waxaa laga wariyay rasuulu llahi salى اllahu alay slm layudkilu calaya rasahu layudkilu calaya ra'sah in kaana inahu arrin wuxuu yihi kaana rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasuulku wuxuu aha layudkilu calaya mid ii soo geliya aniga ra'sahu madaxiisa oo gurigayga macna soo geliya wahuwa fi lmasjidi isagoo masaajidka ku sugan faurajiluhu ay fa umashiduhu waan u feedhi jiray wey wa kaana wuxuu aha laa yadkhulu lbeyta mid aan guriga soo gelin ilaa lixaajatin baahi mooyaane idaa kaana muctakifan markuu yahay mid ictikaafsan weyaan muttafaqun caleyhi walafdi lbukhaariy inta badan axaadiista ictikaafka ka warmaysa caaisha warisa sababto wax kale maaha dee rasuulka calay slat slam ictikaafkiisiibay ogeyd iyo waxyaalihii rasuulku uu samayn jiray iyo marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa annahu yajuusu lilmuctakif an yukhrija jus min badanihi min almasjid walaa yabطulu ictikaafuhu inuu qeyb jirhkiisa kamida ka saari karo masaajidka oo dee guryaha nebigu aleyh الsalaatu wasalaam guriga masaajidka dhinaciisa dee ku yaaleen markaa madaxii buu rasuulku masaajidka dhaafiyey weyaan intaasi markaa waxba ma yeeleyso qofkii hadduu lug masala masaajidka ka saaro ama gacanta uu ka saaro itikaafkiisa waxba yeelmay waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay annahu yajuusu lilmuctakifi an yakruja lixaajatin xaaja lakin xaaja daruuriya wey waa baahi daruuriya ka qadaءi اlxaaja wاlbowl sida maalan kaadida iyo wixii lamid ah in qofku dibadda de ugu bixi karo marka aanu suuliyo o kale masaajka ku dhex olin waxaa kaloo laga qaada waxaa kaloo ka mid a xaajada طacaam iyo cuntadii haddii aanu haysanin cid u keenta sida ay markaa yidhaahdeen culimadu raximahumllah laakin hadduu baycu baxo iib hadduu baxo amba wax la mid ah daruuri ba ha noqdee iibkaasi ictikaafkii wuu burinaya xaajada laakiin qofkii aanu marnaba ka maarmeynin waa matalan inuu kaadada iyo wax lamida ah iyo cuntadii markaa qofkii uu bixi karaa waxaa laga qaadanaya akhlaaqdii wanaagsaneed nabiga aleyh isalaatu wasalaam iyo dumarkiisuu la dhaqmi jiray in kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam intaasi waa mukhafafa min athaqiila marka inada marar badan waa la khafiifiyaa markaana camalkeedu uu yari laakiin maaha markasna lama camal tiro in kaana rasuulu llahi sal l sl layudkilu ra'sahu wa huwa fi lmasjid isagoo masaajka ku sugan marka inuu masaajidka madaxa ka soo saaray ay kutusaysaa faurajilhu waan u feeri jirayo wa kaana laa yadkhulu albeyta ila lxaaja umuu soo geli jira lxaajo mooyaane idaa kaana muctakifan si aan loo moodin markaas anu so geli jira canhaa caaisha waxa laga wariyay radi allahu canha qaalat waxay tihi asunatu sunadu cala lmuctakifi qofka muctakifka ah anlaa yacuuda mariidan weeye inaanu booqanin mid xanuunsanaya walaa yashhada janaaza janaasana aanu ka qayb gelin walaa yamasa mra'atan haweeneyna aanu taabanin aanu u galmoon walaa yubaashirahaa aanu la ciyaarin walaa yukhrij lixaajatin walaa yakhruja aanu u bixin lixaajatin baahi ilaa shaygii mooyaane baahidi iyo xaajadii lima laa budda lahu minhu wixii aanu isagu ka marmin walaa ctikaafa ictikaaf ma jiro ilaa bisowmin sow ay maca walaa ctikaafa ctikaaf ma jiro ila fi masjidi jaamicin masaajid jimcaha lagu ogayo mooyaan rawahu abu dawud walaa basa brijaalihi dhib malaha raggiisu waa lagu kalsoonyay ila ana araajixa waqfu aakhirihi xadiiska inta dambe inay mawquuf tahay ayaa rajaxa buuli saasoo kale caaisha waxay tilmaamaysa radi allahu canha qofkii maadaama ictikaafku asalkiisu yahay luzuum shay in la laazimo la dul fadhiyo xabs nafsi caleyh ma hadihi ma hadihi hay-adii ma hadihi tamaasiil alati antum laha caakifuun waa dul fadhida qaaluu lan nubraxa caleyhi caakifiina xataa yarjica ilayna mus marka waa shay la aan dee laga dul tegayn wey marka hore asal dabeete marka qofkii hadduu baxbaxo arintaas waxay diideysaa ictikaafka markaa sunnaha waxaa ka mid ah, mar hadday sunnaha u nisbaysay waa nebiga calayh isalaatu wasalaam ficilkiisii amba amarkiisii inaanu qofkii soo boqanin qof xanuunsanaya waynu ognahay fadliga uu leeyahay qof xanuunsanaya in lasoo booqdo laakiin xaaladan sun xaaladan ictikaafka haddana wataa taa sunnaha laga saaray meesha janaasada in la xaadiro labadooduba fardul fardulkifaaya bay noqdaan haddii qof uu xanuunsado muslimiinta ka ah oo cidiba ay soo booqan weydo intaa ogaatay amba awoodi karaysa inay soo booqdaan way ku dambaabeen janaasana saasoo kale lakiin culima waxay leeyihiin xaaraan maaha inuu qof xanuunsanayo soo booqdo weliba shardi buu dhigan karaa hadduu doono marka hore marka ictikaafka ka hor u odhan karaa waxa qofka hebel la waa soo booqanayaa naasooyinkana waan raacaya wuxuu odhan karaa halkaana dersi baan kasoo dhiganaya shardigaa u ohan kara laakiin markaa waanan soo yaro ganacsanaya arrinkaama geliy waayo ictikaafka iyo taas cibaadadii baa iska hor imanaya taas arrinta laga maarmaana mooyaane xaajo laga maarmaana tii laga maarmaanka ahayd waa xaajada hore oo de waa xaajada qofku aanu marnaba ka maarmayn ama cuntadii ha noqoto ama markaa ha noqoto baahidiisii xaajadiisii uu soo gudanayay walaa ctikaafa ilaa bisawmin waa halka ay culimada qaar ka daliishadeen in shardi uu yahay qofku markuu soo markuu ictikaafayo inuu soomay laakiin adilo badan oo kale ka saartay inaanu shardi ahayn saasaan culimadu badayn inuu qofkii soomanaado sunnaona way wanaagsan tahay laakiin alictikaaf yasix biduuni siyaam alictikaaf yasixu biduuni siyam wa ansaxay walaa ictikaafa ilaa fii masjid jaamicina dee qofkii jumcihiibuu ka baxaya haddii kale oo waxay noqonaysaa in aan masaajidkaasi dee uu ku qasbaano jumca inu baxo laakiin haddana waxay culimadu leeyihiin xaaraan maahe masaajid aan jumcaha lagu oogay uu ictikaafi karaa markaa jimcuhunbuu baxaya lakiin inay dee wanagsan tahay masaajidkaasi inuu noqdo masaajid jimcaha lagu oogayo waa sida dee wanagsan xadiisku laa basa birijaalihi ilaa ana raajixa waqfu akhirihi laa basa birijaalihi waa nooc tacdiila ah, waa tacdiil laakiin dacfi ku jiro dhibaato ma laha mar haddii la hahdo nooc markaa warijaaluhu hiqaat way uu ka darajo hooseeya laa basa birijaalihi marka la hahdo iminka rijaaluhu hiqaat hiqa waa qofkii dee xifdigiisi iyo cadaaladiisi wixii baa lagu kalsoonya weyaan halkana cadaaladdoodii lakiin nooc dacfiya baa ku jiri kara laakiin waa xadiis iskabi kara xadiiska markaa inta damba mawqufa buu sheekhu yidhi o oh, ana raajixa waqfu aakhirihi aakhirkiisa ayaa maxaan ku dhahnaa mawquuf haddii uba u baxo oo qofka xanuunsanaya soo booqdo waa inaanu ku raagin waa inuu waqti kooban ka dhigo janaasada saasoo kale waa haakada walaa yamsa mra'atana arrintaas ictikaafka way burinaysa iyadu laakiin mubaasharadu waa masiga way kasii xeel dheer tahay way ka duwan tahay o qad yakunu fiiha mas waa jirkii taabashadii caadiga ahaa noqon kartaa gabadhiisu markaa qofku ama la ciyaaraya amba uu taataamanayay bay noqon kartaa taasina uu iska ilaalinaya maadaama laga baqanaya wax kale iman karaan ictikaafkiisaas asunau cala lmuctakafi qofku sunadu waxa weyaan cala lmuctakafi waxaa ku waajiba anlaa yacuuda mariidan inaanu soo boqanin mariid walaa yashhada janaasatan aanu xaadirin walaa yamasa imraatan haweenena aanu taabanin walaa yubaashiraha aanu ugalman walaa yubaashir aanu taabanin walaa yahruj lixaajatin aanu u bixin baahi ilaa baahi ilaa mooyaane limaa shaygii laabudda lahu lagaba maarmaan ay u tahay minhu shaygaasi lahu qofkan ay u tahay minhu shaygaasi xaajadaasi ay dee lagaba maarmaan ugu tahay inuu shaygaa la yimaado walaa ctikaafa ictikaaf dhammaystirani ma jiro laa ctikaafa kaamilan ila bisawm walaa ctikaafa ila fi masnin jaamicin rawahu abu dawud وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن النبya slى الlaه عليه وsلم qal وxu uhi laysa calى الmuctakifi ku waajib maaha qofka muctakifkaa siyaamu soom ku waajib maaha ilaa an yajcalahu calىa nafsihi inuu naftiisa isagu ka yeela un mooyaane rawahu darqudniyu wاlxaakimu wالraajixu waqfuhu ayda xadiiskana inuu yahay mowquuf marka xadiiskani wuxuu ka hor imanaya xadiiskii walaa ctikaafa ilaa bisowmen iminka soo marayni cabdillahi bn cabasin wui laysa cala lmuctikafi siyaam qofka ictikaafsan soom ku waajibi ma jiro ilaa inuu naftiisa isagu yeelo mooyaane naftiisa yeelo macneheed waa maxay inuu dee nader nader uu galo oo idhaahdo waxaan nader ku galay inaan soomo maalin heblaayo masaajkana ictikaafo amba inaan anigoo sooman ictikaafo toban cisho laba cisho shan cisho markaa isagaa isa saaray taa naftiisa waa hadalkii cabdillahi bn cabaas ayay u badan culimadii oo anu nebigu odhane uu yahay mawquuf laakiin dee adilo kale ayay ka qaateen kolle imaanba ay ka fahmeen in nebigu alay slat sla shardi ka dhigay masaladana waa saas oo shardi maaha ictikaafu laysa cala lmuctakifi siyaamun ilaa an yajcalahu calaa nafsihi inuu naftiisa an yajcalahu an yuujiba calaa nafsihi naftiisa u ku waajibiye ka nadr ya sida nadarka kale soomkuna waa cibaado mustaqila ictikaafkuna waa cibaado mustaqila laakiin aqlabka dee sida dhacda rabadaanta ictikaaf kuu badan yahay rabadaanta qofkuu soomay wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana rijaala rag min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam asxaabta nabiga ka mid a ayaa uru waxaa la tusiyey leylat alqadri fi lmanaam hurdaa lagu tusiyey fi sabci lawaakhiri baa la tusiyey tobanka dambe toddobada dambe faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi araa waxaan arkayaa ru'yaakum riyadiinniyo qad tawaadaat ay qad tawaafaqat iswaafaqday fi sabci alawaakhiri toddobada dambe isku waafaqday faman kaana ninkii ahaaday mutaxari ahaa mid ku dadaalaya kii ahaadee raadinaya falyataxaraha ha ka raadiyo oo ha ku dadaalo fi sabci alawaakhir toddobadaa dambe mutafan caleyh وعn معaaوية بن أbي سفyان رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه وسلم qال وxu uhi في leylaة الqdr leylaة الqadrga wuxuu ka yihi معaaوية بن سفyاn nebigu wuxuu ka yihi عليه الصلاة وسلام leylaة السبع وعشhرين waa habeenka toddobiyo labaatanaad rawahu abu dawuud wاraajixu waqfuhu waa inuu mawquuf yahay ba rajxan waqad اkhtulifa bu ihi iبن xaجر raximah waa la isku khilaafay في tacyiiniha cayimideeda calaa arbaciina قولا afartan qowl baa la yskugu khilaafo wa awratuhaa waxaan ku soo arooriyey ku kaane fii fatxi ilbaari kitaabka aan bukhaariga ku sharxey la hahdo fatx albaari halkaasaan ku sheegay weliba markaa way kasii badiyeen ba culmad ihahdo ilaa lix iyo afartan ayaaba maxaa leylat اlqadri loogu bixiyey leyla leylat اlqadr dee qur-aanku ku so aror horta waa habeen sugan ina anzalnahu fi leylati mubaaraka ina anzalnahu fi leylati اlqadr waana leylada ama habeenka khayru min alfi shahr kun bilood ka khayr badan saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood markii celcelis lagu sameeyey oo aanu leylat lqadri ku jirin habeenadaasoo leylatulqadri ka maran hal habeeno habeenoo leylatulqadriyaa ka fadli badan camalka lala yimaado oo salaadii ay ugu horeyso oo eh, maxaan ku dhaha sadaqadii eh, dikrigii qur-aanka salaadii haakada qur-aan akhriskii dikrigii kale inuu qofku habeenkaa la yimaado oo maca khayrkii kale uu soo gudagelaya xataa sadaqada ay soo gudageli karto haddaba leylaة اqadrigaas leylaة اlqadr waxaa loogu bixiyey لأnnaha tuqadaru fiiha ma yakunu fi hadihi الsana waxaa lasii qadaraa baa la yihi sanadkaa wixii dhacaya fiiha yufraqu kulu amri xakiim arrin kasta oo la xukumayo oo dhacaya ayaa habeenkaa laga faaruqa amba la gaar loo saara yufsal waxaa kaloo le liannaha duu qadrin liannaha duu qadrin qadarkeeda weyn awgeed ayaa leylatu alqadri lagu bixiyey sidii doonabaha loogu bixiyey habeenkaa camalna in la qadra ilaahay baa inoo sheegay markaa waxa weyaan taqdiirku waa taqdiir azaliya iyo taqdiir cumriya iyo taqdiir sanawiya iyo taqdiir yowmi ah afartaaba uu noqon kara taqdiir azaliyun azali waa horeeyey oo waxa weeyaan ina kula shayin khalaqnaahu biqadr ma asaaba min musiibati fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaab ilaahay subxaana wa tacala intaanuu adduunyada baaburin konton kuna sano ka hor ayuu lawxu maxfuudka iyuu ogaayo lawxu maxfuudka ku qoray marka waxaa intaa waxaa ilaahay hore usii qoray ayuunbaa dhacaya taasi waa taqdiir azaliya taqdiir cumriya oo waa maxay qofka ida kaana fii baطni umih ayaa maxaa loo qoraya octob shaqiyu aw saciid kada soo xadiiskaynu kusaarnay waxay samayn doona a camaluhu kaasina waa cumrigii haddana laakiin waxa iswaafaqsan wixii hore loogu sii qoray lowxulmaxfuudka loogu sii qoray iyo iyo haddana dib waxa ay malaaigtu ugu qorayaan waa tiun oo marka hore si guud haddana markaa gaarkiisa yawmigan sanawigan ujeedaa waa ka leylatulqadriga dhacaya isagana habeenkaa sanadkaa cidda dhiman doonta cidda dhalanaysa habeenkaasaa si gaara haddana iyadoo lowxulmaxfuudka inu waafaqayo ayaa loo sheegaya yawmigana kula yawmin huwa fi shan ibn culmad qaar habeen kasta iyo maalin kasta ayaa haddana ilaahay si gaara ah wuxuusii jaangoynaya marka laylatulqadrigu dee duu qadrin saasay u tahay laylatulqadrigaasi fadli weyn baa ku jira camalkaasina wax sahlan maaha qofkiina inuu iska dayico maaha waa inuu ka faaideysto oo dadaal badanoo ku bixiyo allahu mustacaan marka de haddaad toban sano laylatulqadr kusoo beeganto maxaad helaysaa imise da-daadu imisay tahay marka ya haddaad toban sano ka faa'idaysato laylatulqadriga nin imise sano cibaadaystay baad ka dhiganta ya haye sideed boqol iyo soddon sano nin cibaadaysay baad ka dhigantay waliba dheeraad dhowr iyo sideetan sano nin sideed boqol iyo dheeraad cibaadaysay baad ka dhigantahay tahay ilaahay ummaddana cumrigiibuu ugu kabay cumrigii yaraa ummaddan ilan dadka qaar baa kun sano noolaan jiray umadii hore soo intaana khayr bay sameynayeen markaa dee nin meelaha iska joog jooga amba meelaha iska dayaca amba idhaahdo markaa waa laytalkhadar oo lacag baa la helaya <laughs> oo dabeetana islaan meelaha kaaga soo horbaxdeenba miskiin la <laughs> moodayay inuu lacag ku siin doono waa <laughs> lacag laftigeeda waa laga heli waa la heli karaa dee waxaan uga soconaa mar haddii ducadiiba la aqbalayo camalka waxaa laga yaaba in ilahay subxana watacala taana ku waafajiye laakiin yaynaan iska dayicin oo inaan fursadda aynan ka faidaysan marka dhowr iyo afartanka sheekh uu sheegayo culimada qaarkood baa yihi waa la rafciyey gebigiisiba ya markii hore waa kii rasulka ala sala slam loo sheegay waa tii haddana waa la ilowsiiye hebel iyo hebel baa murmay qaarkood baa waa la rafiy qaarkood ba sanadka o dhan buu galaa ma aha rabadaantoo keliya waa u guurguuraya qaarkood baa rabadaantao dhan buu galaa qaarkoodna waxay dhh marga waa habeenka toddobiyo labaatanaad mee waa habeenka koob iyo labaatanaad mee waa habeenka sidan mee wuu guurguuraya qowlka marka lasoo koobo rasuulka ala sala slam wuxu hi horta tobanka dambe ka raadiya fi alcashri alawaakhir haddana xadiis warkan xadiisaynu hayno haye muxuu sheegay fi sabci alawaakhir haddana toddobada sii dambeeya oo habeenna waxay markaa uu rasuulka alay slat slam xadiis waxaa jirtay abi saciid alkhudri warinayay wuxuu yihi habeenkaa uu rasuulka alayh salatu salaam yihi waa la ii sheegay oo hebel iyo hebel baa murmo waa layga waa la rafciyey waxaad arkeysaa nig aroornimadeedii ku sujuuday dhoobo iyo biyo markaa wuxuu hi habeenkii koob iyo labaatanaad buu hi saxaabigaas ayuu roobda masaajidkiina uu soo daroorimeeyey markaa waxaan arkayy rasuulka ala sala slam subaxii dee maadaama anig gogol iyo wax mesha walin ku sujuudaya dhoobadaas markaa wuxuu isagu aaminsanay inay tahay habeenka koob iyo labaatanaad ubay ibnu kacab oo kale isagu waxaabu ku dhaaran jira ala in toddobiya labatanka ay tahay toddobiya labatanka horta habeenka loogu rajada badan yihi qowlka ugu dhowina waxa weyaan uu guurguraa laylatul qadrigu tobanka dama ha noqdee laakiin wuu guurguuraya oo habeen baa lagaba inu kob galo mid baa lagaba saddex iy mid baa toddoba iy labaatanka mararka qaarkood wuxuu geli karaa habeenada dhamayska tiran iyadoo habeenada tirada kala dhiman loogu sii rajo badayey tirada kala dhiman laftigeeda culimada qaar baa agga dambaba laga soo tirin karaa sida shekh usmaan tamiya ya haddii agga damba laga soo tiriyo kuwa dhamayska tiran bay noqon karaa waata kale de ijtihaad baa lagu sameeyey ramadaanta laftigeeda habeenkii aad tii way bilatay miyaad hubtaa boqolkiiba boqol inay tahay maya soo maha dee waa tan la iskhilaafaba dee bilaa habeenkaa labiyo labaatanaad uu ku beegaya habeenkii koob iyo labaatanaad oo dad badan ba iska seexdaa waynu aragn masaajidadu habeenkaa tirada kala dhiman bay soo camran toddobiya labatankan hadalkiisa badaa bilaa sideed iyo labaatanka noqdaa toddobiya labaatanku ku beeganya bilaa lix iyo labaatankiiba toddobiya labaatana ila weynu ijtihaadnin waa ijtihaade markaa intaaba waa la isku qaadayaa riyada ay ku riyoodeenna inay guurguurtay halkaa isagoo cadcadaynayo laakiin toddobada dambe ay u badnaayeen qaar baa sagaalaatanka ku riyooday araa ru'yaakum waxaan arkayaa riyadiinu qad tawaadaad fi sabci lawaakhir xikmadda loo qariyeyna waxa weeyaan tawaadaat waa tawaafuq atawaadu atawaafuq weyan kad ku dadaalaya ee iyadoonay waajib ahayn raadinteedu haddana kaana mutaxariha falyataxaraha fi اlcashri fi sabci alawaakhir ataxari wa alijtihaad waa dadaal badan qofku ku bixiyo xadiiska la rasulku ala sla slam wuxu uhi litaasicati tabqa lisaabicati tabqa likhamisati tabqa lithaalisati tabqa waxaa habeenkaasi ku jiri karaa sagaal hadhay toddoba hadhay shan hadhay saddex hadhay haye marka bishu ay soddon tahay ay ka soo qaadna inay soddon ku dhammaanayso markuu sagaal hadhay maxay noqon kartaa habeenka labiyo labaatanaad soo maha saasay tira dhamanayso dhan noon karta markaa markasta tirada dhima laftigeeda tirada dhamayskartira ma ujeeda ayuu noqon karaa وعن cائشha رضي الله عنها qالت raalli hada waynu dhamaystirana intaa kalen saacin gaadhay can cائشha رضي الله عنها qالت waxay ti qultu ya rasuul الlahi arأyta waxaad ka warantaa in calimta haddaan ogooda ayu leylatin habeenka uu yahay leylaة الqadri leylaة الqadri ayu leylatin habeenkii haddaan ogaado leylaة الqadri leylaة الqadri uu yahay ma aqulu fiiha maxaan ahdaa qaala wuxu uhi quli waxaad tirahdaa allahuma ya allahu ilahyo inaka cafuwa mid saamaxaad badan baa tahay dhaafid badan tuxib lcafa saamaxaadda iyo dhaafidana waad jeceshay facfu canii ilah iska kii cafi waa ducada ugu muhiimsan oo macno ballaarhan koobsanaysa say culimadu ihahdeenoo qofkii wuxuu ictiraafsanya inuu dembi galay wuxuu itikaafsa wuxuu ilaahay buu magacyadiisa ku baryayaa markaa ilaahay subxana wa tacaala sifooyinkiisa uu jecel yahay maxabadu ay ka tahay buu ku baryayaa tuxib alcafa facfu canii markaa taana sujuudda salaada dhexdeeda iyo dibaddeeda iyo intaaba waa lagu ohanaya wacan abi saciid khudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay waslam rasulku wuxu uhi laa tushadu loo adkaysan maayo arrixaalu rarka loo adkaysan maayo ilaa ilaa halaaثati masaajida saddex masjid mooyaane almasjid alxaraam masjid alxaram wa masjidii haada iyo masaajidkaygan walmasjid alaqsa iyo masjid alaqsa masaajidka masjid alaqsa la hahdo beyt lmuqadas laa tushadu rixaal ay laa tusaafir lilcibaada wey cibaad ahaan loogu safri maayo ilaa ila alaaati masaajid saddex masaajid mooyaan oo markaa haddaad masaajidada ictikaaf xadiisku xidhiirka ictikaafka wuxuu kala leeyahay haddaad tidhaahdo waxaan doonayaa inaan soo ictikaafo xaramka ilaahay oo dee dabete safar aad u gasho waa sax haddaad tidhahdo masaajidka nebiga alayh isalatu slam saas oo kale haddaad tiraa masjid aqsa saasoo kale saddex masjidba salaada waa la limilaabaa aad bay dee boqolaabanta laakiin intaa wixii ka soo hadhay masaajid kale oo meel kale ku yaalla inaad tidhaahdo masaajidkaa hebel baan doonaya inaan safar u galo oo aan kusoo cibaadeysto culimada intooda badanna caan bay ka dhigeenbo waxa weeyaan inaan qubuuraha loo soo booqan karin oo aan safar loo geli karin booqashada macna kuwa kuu dhowaad kusoo booqanaysa mardi ujeedadaasi laakiin qubuur heblaayo amba qabri hebel ayaan tegaya ilaa culimad badan ay u daliishadeen xadiiskani inaanu qofku odhanaynin qabriga nebigan doonaya inay soo siyaarto oo safar baan u gelaya iyadoo maslada aynu allah ka kasii hadli doono si halkaa inoogu joogo wallahu aclam wbilah tawfiq asalamu calaykum